bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii labaad ee kitaabka siirada ah ee nuur lyaqiin waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir bismi illahi araxmani araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin sala allahuma calaa nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd waxaynu ku dhex jirnay kitaabkii siirada ahaa siraة الrasuuli salى اllahu عalayhi wasalam alcaطira waxa aynu markaa halkan ku xuseynaa alradaac nuujintii nebiga la nuujiyey naxariistiiyo nabadgelya korkiisa ahaatee baabka hore haddaynu soo koobno lix nuqdadood ayuu kaga hadlayaa nuqdada u horeeya wuxuu ku sheegay caadada carabta macnaha si laqbada istisaarka ereyada adeega macnaha guud sii qaado marka hore almacna alijmaali haddaynu soo koobno faqraddaa inta uu kaga hadlayo lixda layna caadada carabtu waxay ahayd ubadkooda inay la raadsadaan dumar u jaksiiya islaamta dhashay ama ha jaksiin karayso ama yay jaksiin karays taa looma eegi jirin innaga waxaa laga yaaba arrintaasi inay dadka agtooda ila caadadu cajiiba inay layaabba ku tahayba iyadoo diinta ilaahayda fasaxaysaba xataa hadday islaamtu guran tahay masaasada iyo koob iyo wax loo doono mooyaane islaam baa jaqsiinaysa waa amakaag iyo layaab aragtideenna innaga taasi waa mid waxaa labaad uu xusay inay ubadkooda baadiyaha la jeclaan jireen carabta nebigana lala jeclaaday calayhi salaatu wasalaam oo waynu ogsoonnaho dee berigii hore ubadka saddexda bilood intii uu noolaa iminka uu iska tawafaybe saddexda bilood ee caruurtu madaariska iyo iskuullada ay fasaxa ka yihiin ayaa la geyn jiray baadiyaha si ay ugu tababar qaataan iyadoo ay dareensanaayeen qofka caqligiisu iyo mas-uuliyaddiisu inay halkaa ku barbaarayso oo uu ku korayo waxaa saddexaad oo uu ku xusay halkan nabiga calayhi salaatu wasalaam cid shaksiiso haddii lala doonto cidda nasiib u yeelata waxay noqotay xaliima asacdiya radia allahu canha waxaa kaloo kuu xuso afraad ninkeeda in la odhan jiray abu kabsha sidaa daraaddeed baa berigii dambe carabtu markaa idaacadaynaya nebiga kuwii gaalada ahaa ayaa waxay odhan jireen ibnu abi kabsha waa in abi kabshe macnaha xaliimo ninkeedu aha abi kabshe markaase isaga u nisbayn jireen oo yurub ninkii madaxda ka ahaa heraqle markuu wareystay abu sufyaan oon berigaa islaamin ee uu nabiga uga waramay ayuu arkay abi sufyaan ba wuxuu arkay ninkii reer yurub oo madaxda ahaayoo nebiga iyo arinkiisa aada ula dhacsan uhi wallahi inuu yurub soo gaari doono ninkaa aad ka sheekaynayse maka jooga waa kii lahaa abu sufyaan laqad amira amru ibn abi kabsh wallaahi wuu weynaadayba abukabsha inankii uu dhalay ee maxamed arinkiisii weynaa war haddii reer yurubba ka warwarsan yihiin waxaa shanaada uu ku xusay inay barako badan kala kulantay jaktiintii nebiga xaliima waxaa lixaada uu faqradan kugu gebagabaynaya afar sano inay haysay nebiga caleyhi salaatu wasalaam waay markaa lafdiguna eega erayada aynu sasaarno wa kaana min caadati alcarab caadada carabta waxay ahayd an yaltamisuu almaraadic inay raadiyaan dumar shaksiya limawaaliidihim caruurtooda mawluud waa kala dhalay mawaaliid waa jamcii caruurtooda dumar u jaksiya ayay la raadsan jireen fi lbawaadi baadiyaha baadiyaha uga jaksiya liyakuuna si uu noqdo ilmahaasi ama jaksiintaasi si ay u noqoto anjaba lilwalad waladka mid ugu wanaagsan shayga najiibka ah waa shayga wanaagsan marka weladka sidaasaa wanaagsan wa kaanuu yaquuluuna waxay ahaayeen kuwo yidhaahda ina almurabbaa ilmaha lagu koriyo fi lmuduni magaalada yakuunu wuxuu noqonayaa kaliila dihni caqligiisu miduu daciifi kaliil macnaha waa miduu liito caqligiisu fatir alcaziima go-aankiisu daciifi go-aankiisu qof ila carabtiiyo soomaalida aad bay isu shabihi jireen halkaa waa ilmo waa walan carbeed bay oay reer miyigu u yaqaanaan yararka magaalada <clears throat> fa waxaa timi niswatun dumar min bani sacdi bni bakri qabiiladaa ka tirsan waa qabiiladii xaliima ahayd yadlubna atfaalan waxay doonayaan ubad yurdicnahun ay jaksiyaan ay jaksiyaan bay doonayeen marka xaliimo reerkooda dumar ka tirsanoo xaliimana ay ku jirto ayaa magaaladii maka yimid irmaan dumarkaasi waa irmaayin waxay u socdaan inay qaataan ubad ay soo koriyaan oo ay jaksiyaan fa kaana rabiicu lmaxmuud kii yaraa ee la jaksiinayo la mahadiyey waa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu noqday min nasiibi xaliimata binti abi baay asacdiya xaliima sacdiya nasiibkeedii wuxuu ku hagaajiyey ilmahaa barakaysane rasuulka ilaahaya ila waa nin iyo calabkiiya fa kaana aradiicu lmaxmuud waa kii la jaksinaye la mahadiyey wuxuu noqday min nasiibi xaliima xaliimo nasiibkeeda dumarkii mid waliba mid bay xambaaratay xaliima laakiin waxay xambaaratay akriya adduunyadaba mid loo aayay wasmu zawjiha abukabsha ninkeedana abukabsha loo yaqaano xariima wa huwa aladii waa ninkii kaanat quraysh quraysh baa waxay ahayd tunsibu lahu rasuul rasuulka mid u nisbaysa rasuulkay ugu abtirin jireen ninkaa tunsibu way ugu nasab sheegi jireen arasuula sala allahu calayh wasalam rasuulkay ninkan u abtirin jireen oo waa inay abikabshay odhan jireen rasuulku ila waa aabihii jaqsiinte xiinamaa yuriiduuna markay doonayaan alistihzaa bihina ku dheeldheelaan urya maadaa qaala ibnu abi kabsha ohan jir ar muxuu yidhi in abi kabsha macnaha dee aabihii cabdilaahi way yaqaanaano awogii cabdilmualib way yaqaanaano laakiin waa ku qalloocin carab dalabla wey waa markay ku dheeldheelayaan fayaquuluuna waxay odhan jireen haadaa ibnu abi kabsha waa nin abi kabsha waa ka nabiga ujeedaan yukalamu min asamaa samadaa lagala hadlaaye waa jeesjees ma rumaysna war ilaa kabsho waa kanoo waa ninkii samada lagala hadli jiray inuu telefoon xagga sare ku xidhan yahay inoo sheegi jiray macnaha isagoon waxba ogeyn bay uqarinaya wadarat ilbarakaat barakooyinkii way darareen calaa ahli daka albeyt gurigaa isagaa barakooyinkiibaa ku batay aladiina kuwaasoo ardacuuhu nebiga jaqsiiyey kuwaa jaqsiiyey reerkoodii iyo xaafadoodii barakaa kala goy weyday muddata wujuudihi baynahum intuu dhex joogay nebigu in alla intuu dhex joogay waxba way kala marin waayeen wa kaana tarbu tarbu waa tarbiyadii uun way barbaarin jirtoo nebiga xaliima way korinaysa calaa arbaci sanawaat afar sano lixdaa faqru kugu sheegay markaa horena aynuu qadime xaadiatu shaqi shaf waa dhacdadii laabta laga jeexay nabiga calayhi salaatu wasalaam dhacdadanina waxay sheegaysaa in nabiga laga jeexay laab faqraadkiisu ama macnaha uu ku sheegaya waxay ka kooban yihin rasuulku sala allahu calayhi wasalam isagoo xaliimo iyo la jooga qoyskeeda ay korinayso ayaa laba malag baa u yimi dhar cad bay xidhan yihin laba ilaahay usoo diray weeye dhab bay nebiga siiyeenoo intay jiifiyeen bay obration u sameeyeen qaliin la mahadiyo cajiiba ah. laabtay ka dilaaciyeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa ay ka soo tuureen halkii shaydaanku uu geli jiray bani aadamka bulidii jirka bulidii shaydaanku uu fadhiisanayay ayay ka soo saareen halkaasay soo dhigeen iyadoona waxbana noqoninba meel la jaray jarayoo halisihina ma jirto oo waxu noqonayo sidaa daraaddeed nabigu ui calayhi salaatu wasalaam qof waloo ina bani aadamayo shaydaan buu leeyahy caashi hadday weydiisay tiri aniguma shaydaan baad leedahay haa buui aslam wuu islaamay shaydaankaydi ama waan ka nabad galayba o kolkay arrintu halkaa marayso waktigaa waxaa la joogay nebiga loo sameeyey qaliinka ah yaryarkii ay xagga nuugmada walaalaha ku ahaayeen ee ilmo xaliimo way soo markaana xoolo yar bay la joogeen way soo yaaceen odaygii islaantii bay usheegeen yarkii reer quraysheeda aynu dee jaksiinayna inala joogay walaalka ya ahaa sidaasaa loo galay odaygii islaantiiba dhagacbay ka siiyeen isagoo gangan madoobi uu ka kacsay raadkii uu kasii muuqday labadooduba ku dhageenay dhunkadeen kadibna waxay go-aansadeen in mar haddii halistaniba ay kusoo food yeelatay oo inankiiba yoolow noqday inay reerkiisii ku celiyaan saasay kusoo celiyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam labana jeer baana nabiga la jeexoy tahay inaad ogaato midi waa markan uu yaraa midina waxa weeye markii ilaahay uu casuumo caalamka kore geynayey ee lasii diyaarinayey markaana waa lasii jeexay nabiga calayhi salaatu wasalaam halkii laga qala ee waxaan laga soo saarayna samsamkay malaa'igta ku xaleen intuu ka hadlaya waa intaa marka qaliinkani waa kii hore ee yaraantiisa kan lagaga hadlo alisra walmicraajna waa kii labaad labadabana waa saxiix waxasala lahu nebiga waxaa u xasilay wa huwa baynahum isagoo qoyskaa dhex jooga xaadiatun muhima dhacdo muhiim oo la yaab leh wa hiya shaqu sadri waa laabtii laga dilaaciyey wa ikhraaju xaddi shayaani minhu iyo dheeftii shaydaankaoo laga soo tuuray halkuu shaydaanku fadhiisanayay oo laga soo tuuray faaxdaa daalika arintaas waxa ay nebiga kusoo cusboonaatay cinda xaliima xaliime agteeda arintaasi waxay soo cusboonaysiisay axdaa waa shayga soo cusboonaada faaxdaa daalika cinda xaliima arintaasi xaliime agteeda waxay soo cusboonaysiisay khawfan xoogaa cabsi ah macnaha cabsi bay arrintani ku kordhisay xaliimo faradatu ilaa umihi hooyadii bay ku celisay waxadaataa way u sheekaysay way uga warantay inankan isagaa xikmadday usoo celisay inay dhacdo dhan tahay ayay u sheegtay aamina oo nebiga hooyadiia markay uga waramaysay xaliimo nabiga hooyadiina qaaila waxay leedahay oo ay tidhi baynamaa huwa waikhwaanu wakti oo nabiga iyo walaalihii fii buhmin lana xoogaa waxara-a ay la joogaan bahmin iyo buhmin labadaba kutubu luqa way xarakaynayaane buhmin buuse imika dhigae baynamaa huwa wa ikhwaanu waqti oo nebiga iyo caruurtii ay walaalaha ahaayeen ay dhex joogaan fii buhmin lana maqal aanu leenahay macnaa xaliimaa nebiga hooyadii warbixin siinaysa waa jamcu bahiima bahiimadu maxay ahayd waa neefka yar neefka xoolaha ah marka bahmina xoogaa maqala ama arya xoolaa ah. khalfa buyuutina iyagoo guryaha iyaga dabadooda jooga caruurtu id ataa akuuhu waxay yimi nebiga eh, yarkii aan walaalaha ahayn oo soo cararay yacduu isagoo ordaya faqaala lii waliabiih aniga iyo odayga wuxuu nagu yidhi bay tihi xaliimu odaygii dee iyada qaba abikabsh wuxuu nagu yidhi yarkii markuu soo cararay daaka akhi lquraysh walaalkaygii ka ahaaye reer quraysheed qad akhadahu rajulaani laba nin baa dhab siiyey calayhimaa fiyaabun biid dharcar bay labadani xidhnaayeen waa malaa'igtii ilaahay fadajacaahu way jiifiyeen fashaqaa badnahu caloosha ka dilaaciyeen fahumaa labadii nin iyo suldaanihi waa kuwaa dee obreeshanaya sadwadu waa awoodda sadwadu waa kuwa xooga ku haya eh. ah, waa kuwa xooga ku haya dadka waalana idin soo jiidayo kuwiina halkaa fadfadhida maxaa ka eeganaysa de inaga joojiya habeen walba qolada halkaa fadhida nin waalanunbaa soo jiido waa iska eeganayaan ah. dhibkeeday leedahay dee qof waalanoo dadka wax kusoo turturaya dad halkaasun ka eeganaysa waa la joojiyay qofku markuu meesha rabshayo waaya fahumaa yaswaani waa kuwaas fadwada iyo xooga ku wadade odaygiiyo islaantii kaa yaree soo cararay baa warbixintaa siiyey ee nebiga usoo gurmaday islaantiibaa marka warbixinaysa waxay leedahay fakharajtu ana wa abuuhu fakharajtu waan baxay ana wa abuuhu aniga iyo aabihii nebiga oo dee odaygiia aad garanayso labada yaduba waanu yaacnay naxwahu nebiga xaggiisaan u cararnay fawajadnaahu nebiga waxaanu helay muntaqican muntaqican lownu muntaqican lownu iyo lownku waa maxay waa midabka muntaqican lownu iyadoo midabkiisu uu isbedelay had iyo jeer dee qofka tiiftu kasii muuqato waa la garanayaa nebigiiba ayaanu adig iyo odaygiiba utagnay intaanu ku yaacnay iyadiioo diifi kasii muuqato faltazamtuhu waan ku dhegay anugu hooyadu had iyo jeer ilmaha marka ay u argagaxaysa ama ilmuhu dhulka uu ku dhaco maxay ku samaysaa intay dhab siisa ayay laabta ku qabataa marka faltazamtu anigu waan isku dhejiyey waltazamahu abuuhu aabbihiina wuu isku dhejiyey oo mar baan anigu yarka saa usoo qabtay isaguna odaygiina intuu dhunkadu dhab siiyey ayuu ka biinayaa wixii soo gaadhay faqulnaa lahu waxaanu ku nidhi yarkii amilaa weli warbixintii la siinaya maa laka yaa bunay maxaa kugu dhacay hooye ama aabo yarkayagiiow maxaa kugu dhacay inankii soo cararay waxbuu sheegay waxaan ku gaadhay muxuu yahay nebigaa markaa warbixin siiyey labadii waalid faqaala wuxuu ihi jaaanii rajulaani laba nin baa iyimi calayhimaa iyaabun biid dhar cad bay xidhnaayeen faqaala axaduhumaa labadii nin midkood baa ku yidhi lisaaxibihi kii kale ahuwa kani huwa kii laynoo soo diray miyuu yahay waa laba huwa mid way doonayeen midna imika ag taagan yihin ahuwa ah, kan imika ina hor taagani huwa kaynuu soconnay miyuu yahay yoolka la saxaya a <laughs> ah, ishaaradii baa qabanaysa labadoodii baa iswaraystay qaala nacam annagaa kuu naqaane waa isagii aynu doonayna ilaahay noo soo diray fa aqbalaa labadoodii baa soo qaabilay yabtadiraani iyaga oo iisoo beratanaya shaqo kaleba mahayo anaan isaga ahayn markii uu shaqac ku siiyey yabtadiraani mubaadaradu dee waa tartanka iyagoo iisoo kala dheeraynaya dhab faabdujacaani ibdujaacu waa jiibsiga erayada luqadaha waa hoostaad ka calaamusan qalinbeesan faabdujacaani way jiifiyeen fashaqaa batni labadoodii calooshii bay dilaaciyeen faltamasa fiihi shay-an waxbay ka baadi dooneen uurku jirta uurku jirta ayay saa u walaaqeen waxbay ka raadiyeen faakadahu waa qaaday ama faakhadaahu de haddii alifi ka maqan tahayna wixii ay ka baadi doonayeen bay soo qabteen wa daraxaahu way tuureen walaa adrii garan maayo buu nebigu yihi maa huwa waxay iga tuureen wuxuu ahaana ma garanayo macnaa isagoo yar ayaa xaliimo uu sidaa warbixin ku siiyey xaliimana hooyadiiba warbixinta saa ku siisay dabeetana waxay tihi islaaney inankii kugu sallimay anigu soo celiya uu caafimaad qabaaye dee soo koriya soona nabadgel sigayna waan sigta dee waa kaasigt waaya <clears throat> marka sidaas aheedo waa dhacdadii hore dhacdadii hore wey marka labaadna waa markii caalamka kore la geynayay marka labadaa inaana iskaga kaa qismin baa muhima tarjamadan ama ciwaankani isaguna wuxuu leeyahay marka halkaa dee wuxuunaad ka fahmaysaa un in nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ahaa mid ilaahay uu diyaariyay bashar iyo bani aadam wuu yahay oo marna bani aadamnimadu kamay tegin qul inamaa ana basharun milukum yuuxaa ilay annamaa ilaahukum ilaahun waaxid waxaa dadka ku tidhaahdaa inamaa ana basharun milukum waxaan ahay bani aadam idinkoo kala ah laakiin dee dheeraadiyuu lahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam mucjisaadna wuu lahaa quduraad iyo awoodo ilaahay u hibeeyeyna waa la siiyey inahaa dheeraad buu ku lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam oo tan oo kale de waxaan isaga laga tuuray way nagu hilan yihiin way nagu hilan yihiin waa waxaynu arkayne ina soo haraaciyaya markaad salaada gasho waxbaa kusoo haraaciyaya markaad cadhooto waxbaa ku haya aanad hunqaacina karaynin halkaa uu soo yuururo wey marka wax lagu sheegaya waswas baa kugu beermaya markaas sidaa qalbiga soo xaadin waxbaa kugu beermaya alamraad albaina qofku waxa uu leeyahay cuduro baainka ah sida u yeesho cuduro jidhka ada sida yeesho marka in fara badan door waxa ka ciyaaraya shaydaanka iyo rugta uu degayo rugaha uu degayo hmm. la yaabna malaha oo dee imika qalabkan aynu haysane casrigan dambe bani aadamku uu soo kordhiyey wax badan oo bani aadamka ku jira oo jaraatiin iyo bacteria lahoo gudihiisa ku jira oo laga daweeyo ayaa ishu qabanaysa markii qalab lagu eegay marka sidaanad kaa ula yaabaynin kan kale isaguna meesha degayana la yaabi mayse qofka dhiiggiisiibaa bacteriadu galaysaa urku jirtiisiibay galaysaa calooshiis weliba wax yaroo ilimo qabataya ayaa qof dhan kow kaga siinaya marka sidaa jirkaaga uu dilaya ilimo qabataygu ilin maqabatagan kale shaydaankuna ruuxdaaduu dilaya isagoo ka duulaya saldhigan allah inaga cafiyo tarjamadana maciwaankanina wuxuu sheegayaa wafaatu aamina nabiga calayhi salaatu wasalaam hooyadii oo geeriyootay wa kafaalatu cabdilmualib awowgii cabdilmualib oo xil qaaday wa wafaatuhu iyo cabdulmualibka laftiisii oo geeriyooday wa kafaalatu abi aalib iyo abu aalib oo nabiga xil qaaday haddana waa saddexdaasay isugu jirtaa hooyadiibaa haysay cabdulmualib baa ku xigay abu aalib baa ku xigay markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam horeynuu soo marnay iyadoo uurka uu ku jiro weliba uur yar uu yahay ay hooyadii tahay inuu geeriyooday aabihii rasuulku sala allahu calayhi wasalam hooyadiina waxay dhimatay isaga oo jiray saynu arki doona lix sanadood awowgiisii jeclaa inankiisii ka urinayeyna wuxuu isaguna ka horeeyey isagoo sideed sano nabigu jiray calayhi salaatu wasalaam marka waxaad arkaysaa dadkii ku xeernaa ama aada ugu naxayeyba dee way ka horeeyeen sidoo kale caruurtiisiina isagoo nool bay nabiga ka wada hordhinteen calayhi salaatu wasalaam ilaa faatimata zahra faatimatu zahra oo lix bilood ka dambeysay mooyaane inamadiisii iyo hablii lixdii kale way ka horreeyeen rasuulku sala allahu calayh wasalam marka adduunyo iyo ubad lagu dhololo inaanay maaragtay arrin akiidahoo si adag ahayn insaanka ayaad halkaa ka arkaysaa ilaahay agtiisa maxaa u yaalla ayaa aada iyo aada u muhiima marka qof ilaahay leh ayaan u ilanaynin haba ka maqnaadeen walow kaana faqiidan waa yatiim fatiim faqiid macnaha sasa loo yaqaano macnaha hadduu aabihii waayo waa yatiim hadduu hooyadii waayeyna waa fatiim midnaaskii afka ka qaado ka guray wey labadaba hadduu waayana maxaa la ydhaa agoon rajay af carabigana waxaa loo yaqaana faqiid waa mid habariyo oday waaya labadiiba isku darsa marka rasuulku sala allahu calayh wasalam labadaba isagoo sabiya ayuu waayey laakiin ilaahayda ayaa u sheegtay alam yajidka yatiiman faawaa wawajadaka daalan fahadaa wawajadaka caa'ilan faaghnaa de intaba kaaga filaaday baa ihaagu marka hooyadii baa nabiga calayhi salaatu wasalaam faqradana dhowr arrimood bay sheegaysaa shan arrimood aan soo koobno nebiga hooyadii calayhi salaatu wasalaam waxa ay u qaaday intay aamino xaliimo kala wareegtay ayay tiri soo booqo madiinadii imikaba uu ku aasanya rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaa waxay u tegaysay nebiga abtiya nebiga aabihii abtiyaash oo reer ansaareeda ayaa halkaa deganaa way soo booqatay nebiguna waktigaa uu la socday hooyadii kolkaasaa dhexda markay soo marayso ayaa halkaa ku dhimatay iyaduna meel la idha abwa madiinada aan ka fogeyn ayay ku dhimatay sidii safarka uu ugu dhintay aabihii ayay hooyadiina safarkaa iyo soo socodkaa nabiga ugu dhimatay calayhi salaatu wasalaam waxaa la socotoo markaa xanaaneyneysay islaantii kolkii horeba xanaaneyneysay ummu ayman la odhanayay gacanta waxa ku dhigoo kafaalo qaaday awowgii aada buu ula saayiri jira oo u jeclaa maadaamu inaan karaamaysan yahay daynu horeba usoo sheegnay waxa uu kaga dhintay awowgiina cabdulmualibna isagoo nabigu sidee dee jira calayhi salaatu wasalaam waxaa kafaalo qaaday adeerkii abu aalib ayaa kafaalo qaaday rasuulka aada buu u jeclaa waa soo dhaweynayey caan wuxuu ku ahaa muddadaa uu nebiga korinayay adeerkii tusaalena uu ku ahaa bilqanaaca waalbucdi can isafaat inuu ahaa ilmo aan caadi ahaynoo boodboodkii iyo caruurnimadii aanay agtiisa oolin caruurta waata la idhaahdo daymo ciyaaliyo daymo daayeer midna lagama daalo wuxuu eraygu ka turjumayaa inaanu qofku fadhiyin uu yahay qof dhan walba u socdo oo haraaciyayo oo aan istaagin inuu yahay saa uhardafaya sida shaydaanka oo kale wuxuu ahaa qof iska degan oo raasikaho oo waxyaabaha ciyaalka lagu yaqaano raashin la boobo iyo iseryadka iyo cayd iyo waxaa ma nebigu calayhi salaatu wasalaam waaya waa geeridii hooyadii iyo awowgii adeerkii oo kafaalo qaaday uma ina ummahu hooyadii nebiga akhadatu minha waxay ka qaaday xaliimo xaliimay kala wareegtay wa tawajahat bihi ila almadiina magaalada madiine la ydhaah ayay ula kacday intay maka ka tagtay maxay u socotay marka aamini liziyaarati akhwaali abihi aabihi nabiga aabihi abtiyaashi si ay usoo siyaaratay e kan abtiga loo yahay waa nebiga aabihii nebiga aabihii qoladii abtiga u ahayd ayay tiri soo eg si ay ahaayeenna badi cadiy bnu najaar jilibkaasaa la odhan jiro reer ansaareed bahay markii rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam uu qaxay maka uu ka qaxay qoladii uu ku degay bay ahaayeen ee uu xiiseynayu jeclaa waa la isku qabsaday markuu nebigu sanadii hijrada koowaad kolkuu ma maka ka tag uu madiine tegey ansaartii dee islaamay ee soo dhaweynaya nebiga durbanada u garaacay salaca albadru calayna qaaday jilib wal iyo qolo waliba waxay dhahaan halka iyagu ku degaya waa la kala jiid dabeetana nebigu wuxu uhi war hashan uun daaye hashanaan fuush gaadiidkanaan fuushanahay uu amran yahay isagaa soconayo iswadaya meesha uu fadhiistunbay ku dhantay isaguna wuxuu xiiseynayey abtiyaashiisan inuu la dego rasuulku sala allahu alayh siday u socotay ayaa abtiyaashii dhex fadhiisa alla isugu beegay marka islaantan uhooye ahay markay madiine tagtay booqashadan ay u socotay wa baynamaa wakti bayna iyo baynada waa isku mid waa wakti weey hiya caa'idatun ay ka soo noqotay xaggii madiina aamino inankii wada adrakathaa maniyatuha waxaa haleeshay geerideedii fi ariiq wadaday ku heshay geeridu waa hunqaacadoo kale hunqaacada adaan ku talagelin bay kugu habsataa malaguna adiga oo aanu ogeysiis ku siinin oonu layr casna xataa kuu shidin dam ayaa afka aada goosanaysa marka almaniya waa almowt geerida wey min shaaciraha waxa uhi waid ilmaniyatu anshabat adfaaraha alfaytu kula tamiimatin laa tanfacu waidilmaniyatu anshabad adfaaraha narka ay geeridu cidiyaheeda ama micyaheeda dafisiisa buy alfaytu kula tamiima qardhaas walba waan ku waashay oo laa tanfac waxba iga tari weyday bu kol hadday geeri qaniinta micyaha i ridato qardhaasi waxba ma tarte bu famaatat waxay ku dhimatay nebiga hooyadii bilabwa meesha abwa la ydhaah faxabanatu ummu ayman islaantii ummu ayman la odhan jiray ayaa xanaanaysay ummu aymanna maxay ahayd nebiga aabbihii bay addoon u ahayd wa kafalahu nebiga waxaa kafaalo qaaday jadduhu cabdulmualib awowgii cabdulmualib waraqa lahu wuxuu u dabcay riqatan dabacsanaan lam tuxad lahu aan loo ogeyn fii waladihi ubadkiisa ubadkiisa dabacsanaanaanu cabdulmualib weligii u dabcin inankana u dabcay wuxuu ugu dabcayna limaa kaana yadharu calayhi inankan waxaa ka daahiray oo kasoo soo muuqday daraadii oo maxay ah mimaa yadullu waxyaabo tusiyay ahaayeen calaa ana lahu shanan inuu inankani arin leeyi shanan inuu arin leeyi cadiiman weyn fi lmustaqbal inuu inankani la weheliyo inaan amran uu yahay qofkaynu ka yaabno waxayna u amrayn weli amran wey marka inuu inaan amran yahay mustaqbalka ayaa ka muuqata wa kaana yukrimuhu wuu maamuusi jiray yarkiina awowga u yahay gaayat alikraam maamuuskii ugu badnaa buu maamuusi jiray walaakin lam yalbas ma sii joog adduunyada ma joogin an tuufiya in la oofsaday kama nagaanine markiibaa la oofsaday wuu geeriyooday bacda amaani sanawaati min cumri rasuuli sala allahu calayhi wasalam sideed sano markuu cimrigii nebigu marayo ayuu awowgiina geeriyooday laba sanunbaabuu isagu sii waday arrinkiisa fakafalahu shaqiiquhu abu aalib waxaa kafaalo qaaday shaqiiqu abihi dhacafun shaqiiqu abihi aabbihii kay shaqiiq ahaayeen shaqiiq maxaa la idhaahdaa kay isku aabbe iyo hooye ahaayeen aabbihii macnaha walaalo labada dhinaca ayay ka walaalo ahaayeen abu aalib iyo nebiga aabihii cabdilaahi abu aalibkaasaa kafaalo qaaday fa kaana lahu raxiiman aad buu ugu naxariisan jiray wa calayhi khayuuran aadna ugu hinaasi jiray khayuur macnaha wuxuu ahaa nin difaaco aada ugu hiiliya oo carab markiiu dee risaalada rasuulku bilaabay ninka ka hiray ee nabiga aada uga hor joogsada abu aalib abu aalib laftiisuna wuxuu ahaa muqilan min almaal mid iska han yar muqilan min almaal mid yaraystay xagga xoolaha faqiir buu ahaa fabaaraka allaahu lahu fii qaliilih xayntiisii iyo wixiisii yaraa buu ilahay u barakeeyey fii qaliilihi intiisii yaray ilaahay baa u barakeeyey wixii uu gacanta ku hayay sidii xaliimaba wixii ay gacanta ku haysay loogu barakeeyey marka qaliil waa wax yar buu dehayayoo ama mood ha ahaada ama noole odaygu wuxuu iska ahaa danyare kanaynu nidhaahno wuu dan yara mahaysato dan yara bu aha wa kaana rasuulu sala allahu calayhi wasalam nebiguna wuxuu ahaa fii muddati kafaalati cami muddadanuu adeerkii kafiilka ka ahaa ama uu mas-uulka ka ahaayu gacanta ku hayay nebigu wuxuu ahaa mihaal alqanaaca qanaacadda tusaalu ahaa alqanaaca macnaha qaanic buu ahaa tusaalu ku ahaa weliba iyo walbucdi ka fogaanshaha can isafaasif macno la-aanta safaasif waxa weeye arrimaha laga yaraa ninka weyni uu ka yaro yakyaqsoodo ee arrinka ciyaalkaa arrinka ciyaal ciyaal ciyaalku ay sameeyaan allatii safaasifaaso yashtaqilu biha aladfaal caruurtu ay iskaga mashquulsantah caruurtu dee waxa ay ku mashquulsan yihiin wax badan oo iska bilaa macno ah arrimaha nebigu kuma jirin yashtaqilu biha aladfaalu caadata sida caadigaa ciyaalku waxay ku mashquulaan kuma mashquuli jirin nebigu kamaa rawat daalika siday arrintaa inoo warisay umu ayman xaadinatu umu ayman tii xanaanaynaysay baa sidaa inoo soo sheegtay oo warbixin inaga siisay nebiga calayhi salaatu wasalaam xaaladiisa inuu fariid waxiid inuu ku ahaa fii nawci xaalad gaara inuu lahaa fa kaana idaa aqbala nebigu marka uu soo qaabilo waqta alakli goorta ciyaalku wax cunayaan ayuu soo raaci jiray jaaa alawlaadu ubadkaa iman jiri isagoo la socda yakhtatifuun iyagoo raashinka kala boobaya wa huwa qaanicun isaguna wuu iska asturnaa wuxuu ku qanacsanaa bimaa shayga sayuyasiruhu llahu lahu ilaahay uu sakiri doono harbalandadeeda ama ha hambeeyaan ama ha ku kala tagaan ama waxa la siiyo ama ha iska qabo halkaasuu iska joogayaoo ciyaalka iyo qawadka dee adiga arko ciyaalka washiiri baa ka dhacay oo gorgoraq helay waxaanahay iyo mid wax la siiye oo qawado iyo wuu iga booday iyo dagaal baa lagu jiraa waaridku waktiga ciyaalka u qaanic buu isagu iska ahaa bimaa sayuyasiruhu llahu waxa ilaahay uu sahli doono unbuu iska sugaya halkaasu iska fadhiyay ah, uu ka nastay waalid faqradan baa iyaduna timid saddexda arrimood ay ka hadlaysaa waxa weye nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu labiyo toban jir gaalay adeerkii ula joogo ayuu adeerkii doonay inuu u safro sham meesha laydhaa sham wixii madiine xaggaa ka xigada sham baa la odhan jiray waa ko rasuulka inuu ka taguu doonay rasuulkuna adeerkii wuu jeclaayo inuu ka hadho muu xiisaynin sidaa daraaddeed buu odaygii abu aalib jeclaystay inuu nebiga kaxeeyey calayhi salaatu wasalaam wuu kaxeeyey sidii bay kusoo muraadsadeenoo ay ka soo dukaamaysteen ama ka soo safradeen sham urdun iyo xagga ah eeryadaa urdun iyo dimashq iyo soo socodkoodii waxa ay la kulmeen nin suufi ahaayoo buxayr buxayr arrahi ayay la kulmeen ninkaas safarkii waxbaa looga nuuriyay uu nebigu la socday uu soo koobayaa sheekh laakiin kutubta siiradu xoogaa faallo intaa ka dheeraada ayay sheegaan oo maaragtay aada ku arki doonto kutubta mudawalka ah qoladii safarka ahayd ee nebigu uu la socday ayaa u arkay daruuro iyo wax dulqaadaya qaadaya kolbay degaan joogsanayso oo iyaga u hadhaynayso saasoo ku wareegaysa astaamo uu ku hayay kutubtii hore kadibna wuxuu yihi war safarkiinani dee waanu filayay markaa rasuul soo baxa safarkiinani waa i casuumanti hal casuumad suufiga halkaa joogaan waxba ka moodi mayna waanu ku dhaafnay bay aradeer ha idhaafina waxalla waxaan idinka jeedaa ma jiro waan idin ikraamaya dabeedna kaa yeelay bay yidhahdeen casuumadii uu sameeyey raashinkii odayaal bay u direen inankii yaraa ee dabadhowga u ahaa ee la socday way ka tegeen isaguna uu iska xishooday ba odayaashan meel ay raashin ku cunayaan inuu raaco wuu eegeegay wuxuu arkay astaantii uu doonayay inaanay kuwan la socon war cidi miya idinka hadheen may nagamay hadhin inteeda aadna casuumtee safarkeeda waanu marayna qaar maahe malaha waa kala maqanta dee mid yar unbaa naga hadhay arbalkaana u yeedha isagu waa kuu doonayaba iyana kiiba ka yimaada haddii loo yeeday oo uu goobtii yimid wuxuu arkay amaaraadii astaamo uu hore u hayay inuu nebigu leh calayhi salaatu wasalaam yarkaa aan eega buu haddii ay ufasaxeen astaantii nebinimada buro buranoo tantoobo leeg oo labada garab dhexdooda kaga taalay ayaa jirto khatamu nubuwa la odhan jiray astaanta nebinimada tiibuu ka arkay kadibna dardaaran buu siiye waxa ninkan arrinkiisu waa tiirsan yahi oo mustaqbalka raad weyn wax weyn b ayaa kasoo bixi doone bal yahuud ay iyo ka ilaaliye sidaas oo maaragtay ay u filayeen oo qur-aankuna uu kasii waramayba waayay marka waa mucjizaadkii nebiga ama irhaasaadkii bay kamid ahayd waxyaabihii eh, muujinayay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam nebi yahay waxyaabaha sii muujiyay bay kamid ahayd walamaa balaqa sinuhu alayhi salaam calayhi salaatu wasalaam nebiga da-diisu kolkii ay gaadhay ithnatay cashara sana labiyo toban sano araada camuhu wa kafiilu adeerkiisii kafaalo qaaday wuxuu doonay asafar inuu socdaalo bitijaaratin ila shaam shaam buu doonay inuu baac mushtari u tago oo uu ka soo safro fastacdama arasuulu sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu weynaystay firaaqahu ka tegidiisa firaaqa ka tegidiisa ka tegiddan adeerkii uu ka tegayo cidlada kaga tegayo way ku weynaatay nebigo way la cuslaatay fastacdama cadiimku waa cuslays faraqa lahu wuu dabcay raqiiq waa qofka dabeecda faraqa lahu wuu dabcay adeerkii baa u dabcay markuu arkay inankii oo u boholyoobaya raacidiisa wa akhadahu macahu wuu kaxeeyey inankii wa haadihi hiya arixlat luulaa tanina waa safarkii u horeeye nebigu uu xagga shaam ku tago safarada dambena waynu gaadhiyo tijaarada uu ku tegey ilaa baaca mushtari buu ahaaye walam yamkusuu fiiha madiina may jooginba eh, xaggaa sham ilaa qaliilan in yarun bay joogeen markiiba way kasoo muraadsadeenoo way kasoo noqdeen waqad ashrafa waxaa u dhowaaday calaa rijaali lqaafila eh, raggii safarka qaafiladu waa safarka awrtan iyo gaadiidka xidhiidsan iyo safarkan socda weeye qaafiladu safarkii waxa usoo dhowaaday wahum biqurbi busra meesha busro laydhaha iyaga oo ka agdhow buxayron araahib ninka magaca la ydhahdaa usoo dhawaaday iyagoo magaalada busro la ydhaahdo ag maraya busradu waxa weeyaan waa dimashik area dimashik area wey iyagoo halkaa ag maraya waxa usoo dhawaaday ninka magaca la ydhaha buxayron araahib fasa'alahum markaa dee dabdiskiisa ayaa maaragtay isagoo sidaasoo ashrafa faacilkeedii unbuu noqonaya ninkaa raahibka ah ayaa usoo dhawaaday fasa'alahu markaa ninkani wuxuu weydiiyey camaa ra'aahu wax uu ku arkay fii kutubihim lmuqadasa kutubtoodii muqadaskaha ah wax uu ku arkay buu weydiiyey qoladan safarka ah oo ah min bicati nabiyin min alcarab carabta in nebi laga soo saari doono fii hada zaman waktigaa waktigaa uu joogay in carabta nebi kasoo bixi doono kutubtooda muqadaskaa buu ku hayay wuu ka waraystay qisada wuu soo gaabiye sheekh ama si kaleba haddaynu udhigno inta laysku wada raacsanyahi buu soo qaatay wuu weydiiyo dee buu ka waramay fa qaaluu waxay idhahdeen innahu lam yadhar lilaan ilaa iminka ma hayno nebi daahiray nebigaa daahiraad sugaysa ilaa iminka ma hayno sidii baanu dabeedna ay kusoo dhaafay wa haadihi alcibaaratu arrinta noocani iyo warkaa ay nimankaa suufiyaashu sheegeen ay kutubtooda ka sheegeen kaiiran maa in fara badan ayaa kaana yalhaju biha ahlulkitaab ahlukitaabku ay ku haji jireen lahjadu waa hadalka ah, lahjat lqowm qowmka luqada gaarkay ku hadlaan kaiiran maa kaana yalhaju biha ahlukitaab ahlukitaabku in badan bay ku hadli jireen nebi baa soo baxaya nebigaasi marka uu yimaado waanu kaashan doonaa dadka bilaa kitaabka ah ayaanu ka garabsan doonaa cid walba waanu iska difaaci saasay odhan jireen way sii hadalhayn jireen ahlu kitaabku waa min yahuuda wanasaara yahuudda iyo nasaarada ah kiristanka iyo yahuuddu aad bay u hadalhayn jireen nabigu inuu soo baxaya calayhi salaatu wasalaam qabla bicati rasuul sida aayadan ba ilaahay uu ku wuri falama jaaahum maa carafuu kafaruu bihi falacnat llahi cala alkaafiriin ayadda dee qeybteedii hore uu iskaga yimide macnaha waxa weeye nebigii ay sugayeen istiftaaxa ay ku sameynayeen lahaa ilaahay nimanka ahlu kitaabka nimankaa dabcaabudka iyo mujuusta ayaana dhibo naga xoog batee noo soo saar nebigii aanu sugaynin istinsaar bay ku sameyn ilahay bay nasri ku weydiisan jireen falama jaaahum markii uu u yimi maa carafuu kii ay garanayeen oo xaqii iyo rasuulkiia kafaruu bihi way ka gaaloobeen buu ahay hada way sugayeen waana ka gaaloobeen falacnat llahi cala alkaafiriin gaalada allaha naclabo nacdasha ilahay gaalada dushoodaya sidaasaan dabeetana looga daynay kol haduu yahay nacdalay gaal waa la nacdali un iminkay dawladuhu dadka ay u diraan masaajidada ee awqaafahoodu ay soo diraan waxa imika la gaadhay in la yidhaahdo yuhuudi iyo nasaarada ha nacdalina dee ila caalamku qaryo waaxida buu noqdayoo wuu dee isu furmay moogta adduunyaduna heshiis iyo xidhiidh wanaagsan bay leedahay dadka ha colaysiinina gaalna ha nacdalina yuhuud iyo nasaarana dee ha habaarina saas imka la idhaha gaalna dee ilaahay baa nacdalay fa cala alkaafiriina buu ilaahay leeyay maxaynu dee inagu odhan xaggaynu uga dayn dee waaya caam ahaan saasa markaa xukunkoodu yahay halkaa waxa aad ka fahamtay kolka inay ku bakayleen kuwa ahlu kitaabka ahaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam markhaatigi ay u markhaati furi lahaayeen way ku bakhayleen mar hadday nebiga iyo risaaladiisa qariyeenna xaqay sheegaan ha eegin iimaanla waa ka af ah. waxaa kaloo halkaa aada ka fahamtay rasuulka sala allahu calayhi wasalam adeerkii inuu kaalin weyn ka qaatay tababarkiisa waa aada usoo tababaray ilaa uu tijaaradii kusoo tacliimiyey sidaa daraaddeed buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam adeerkii markii uu sii dhibanayay aada wuxuu ugula dadaalay inuu hanuun sahay qaato markaasuu lahaa adeer kelmaduuna igu dhawaaqa ah shahaadada ah oo aan ilaahay agtiisa kugu doodo qiyaamaha aan idhaahdo ilaahay ninkan iska daa u ashahaatay adeerkae naarta ka daa dabeetana abujahal iyana dhankana iyaguna balaayo kaga soo neefayaan ee kaga soo kabacayeen aakhirkii gaalnimu ku dhintay aada buu nebigu uga murugoodo u lahaad ilaahay dembi dhaaf waan ku weydiin haddaan la ii diidin ilaahay baa kusoo dejiyay innaka laa tahdii man axbabt walaakina allaha yahdii man yashaa kaad jeclaata hanuunin kari mayse ilaahay baa ku doono hanuuninaya kani hanuunkii uu ka qabay aakhirkii shafaacadii nebigu waxay u kordhisay naaraha salkooda intoo laga soo saaro meelaha uguba fududba in la keeno oo ah naarta xaggeeda koroo laakiin labada raisbagaadhe labada cagood labada cagood raisbagaadhadooda ma taqaanaa halkaa godan ee calaancasha lugta labada baa laba dhimbiilood oo naara ayuunbaa abu aalib lagaga shidayaa dabeetana fatakli bihima dimaagu labadaa dartood baa maskaxduna halkaa fudhay ka leedo ay ka karayso ahwanu ahli naari cadaaban waa ka uguba naar yarba wixii naaraha galay kol haddaanu dee naar ka baxaynin waxba uma kordhayaan taasoo tilmaamaysa qofku cid kasta oo wanaagsan ha ka ag dhowaado laakiin ilaahay agtiisa kol hadduu qofkan camalkiisu la daadego soo kici maayo soo kaban maayo sidaa u arax jabay ayaa ka dhaba ah. nebiguna calayhi salaatu wasalaam dadaalka iyo cilmiga iyo cibaadadu soo ammaanuu ka soo warramay wuxuu ku gebagabeeyey xadiidkii dheeraa ee cilmiga dhiirinayay waman abda'a bihi camalu lam yusric bihi nasabu qofka uu camalkiisu la daadego tolkiisu ma horumariyo nasabkiisa wanaagsani ma horumariyo mariyo nabigii dadaalkaa usoo sameeyey uu soo koriyey ee ayaa badbaadin kari waayo horumarin kari waayo adeerka waaya taasina waa midka laga faa'idaysanayo qof walba isagaa addoona isagiiyo ilaahayna cidi uma dhaxayse kolba waa ilaahay siduu isaga dhiso addoonku waaya waa mustafaadaadka faqradda waxyaabaha dhacdooyinka waktigaa jiray ee halkan lagu xusaya waxaa ka mid ah ama si kaleba haddii loo dhigo barakada nebiga iyo soo bixidiisu khayraadka ummadda u kordhisay ee ilaahay ummadda ka baktiiyey dagaaladii jaahiliga ahaa ee aadka u xumaa waktigii ilaahay uu soo saaray rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa ummadda si loo diyaariyo way soo yaryaraadeen xuruub aljaahiliya dagaaladii sokeeye qabaa'ilku iscunayeen ee xaaraama cunaha ahaa waa wuu soo yaryaraanayay sidaa darteed baa dagaaladii laga soo guuraya markaasaa loo soo guuraya xagga heshiisyada iyo markaasaa dabeedna xarbulfujaar iyo xalfu lfuduul ayaa isku xiga dagaalkii xaaraama cune iyo heshiiskii fadliga badnaa oo ka dambeeyey labadaasoo taariikhu ay xusayso ayaa uu kuu sheegay si kale haddii loo dhigo waa arrimihii siyaasiga iyo ijtimaaciga ahaa ee ka jiray qaaradda carbeed waktigaa isaga ah iyadoo tanina sawirka ay kaasi macnaha odhan maxaa ku tacalluqa ee faa-iidaha nebi baa laga warramayay carab islaysay ama heshiisay maxaa faa faa'iidaahe ku jira ha odhan waxaa faa'iidaahe ku jira waxay sawirkaa siinaysaa arrintan xaaladda mujtamacaasi waktigaa ahayd iyo siday ku dambeysay labada hareerood waxaa ka xigay boqortooyooyin ama saddexda hareeroodba boqortooyooyin dhinacan haba boqortooyada xabashidaa ka xigay barigana boqortooyadii reer eelaana faris la odhan jiray waqooyigana ruom ayaa ka xigay saddexdaa boqortooye dabadhilufu ahaayeen carabtuna arshaaqadii iyo raashinkana ay kasoo qaadan jireen iyagana kuwaasa isku diri jiro kala kaxaysan jira markii dambe diintan ilaahay uu ku ciseeyey qaateenna iyagaa intii ku dhoweyd oo dhan caalamka badbaadiyey una gurmado aafaaq alcaalam adduunyada inteedii kale oo dhan wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaaa faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana wa kuntum calaa shafaa xufrati min annaari faanqadakum minha marka ummad kastaoo islaamka diin ka dhigato oo qaadato guddoomata ilaahay ka guddoomata cisigaa iyo sharafta iyo horumarkaasay helaan haddii kalena dagaalada sokeeye iyo iscunkan iyo isreebkan sida eh, bahaluhu isu reebaan oo kale eh, awooddu ay ushaqayso saasoo kale ku soconaya waay xarb lfujaar dagaalkii faajirnimada sida uu kuu sheegi doono nebigu alayhi salaatu waktigu dagaalkan dhacay nebigu laatijir buu ahaa waxaa dagaalamay laba qabiilo oo midi qabiilada nebiga ahayd oo reer quraysheed wey qolo kaleba ha la socoto reer kanaana laydha qolo kalena reer qays bay ahaayeen oo barigay degayeen sababtuna waxa ay ahayd nin la odhan jiray nucmaan ibnu mundir oo kamid ahaa carabtii dabadhilifka u ahayd boqortooyadii reer farid oo deganaa meesha najaf la yidhaahda iminka ee ciraaq aada garanayso shiicadu halkaa ay ku meeraystaan halkaasuu ninkani deganaa xoogna wuu lahaa carabtii fakatayna wuu ahaa markaasay soo hubeeyeen qoladaa caabudka ahaaye bershiankaas ama nimanka reer eran ayaa soo hubeeyey ninkaa isaga ahi waxa uu keeni jiray tijaaradii iyo xoolo fara badan ayuu keeni jiray suuqyada carbeed ee carafe iyo maka ka agdhow laba nin buu u yeedho magacooda aynu arki doono wuxuu yihi warnimayo waxaan doonayaa tijaaradii sanadkan in la geeyay halkaa yaa ii geynaya tijaaradayda oo dadkao dhan ka wada iibinaya alaabtayda laba nin oo ag fadhiyay baa isu faano anaa gaadhsiin kara iyo anaa gaadhsiin karaa ile quwadaha waaweyne had iyo jeer dadkaasun bay adeegsadaan oo adigan marka maantaba arkaya madaxda iyo halka ayla marayaan mid waliba wuxuu u arkaya inuu ka cisi weyn yahay hadduu isagu kuwaa aada ugu dhow yahay wadaha waaweyn ummadaha gaalada labadii nin mid buu u saxeexay uu yihi adigu xoolahayga qaad suuqyada carbeed iyo xajka marka la yimaado gee halkaa iga soo iibi kii kalaa cadhooda oo yihi waa lagu dhibay soomaha way noo tahay jidku u fadhiisto kawbuu ka siiyey dhul jiif buu ku noqday ninkii reerkiisii baa cadhooday waxay la dagaalameen qolyihii kale kasoo horjeeda ayay la dagaalameen dagaalkaasi muddo dheer buu socdaa aad baa lagu riiqday wuxuu aafeeyey suuqyadii laga dukaamaysan jiray oo dhan carabta ilaa berigii dambe birqi dad badan intay u gurmadeen lagu soo ururiyey arrintiisoo lagu gebagabeeyey waktiyaashaa nebigu soo dhaweyd calayhi salaatu wasalaam bixitaankiisa uu soo dhawaaday xarbulfujaar waxaa lagu tilmaami karaa waktigaa xaara cunihii jiray dagaalada had iyo jeer marka laga qiyaas qaadanayo la odhan jiray wallahi xarbulfujaarna kani ka daran or meeshan xarbulfujaar baa kasoo socda dagaalkii lagu sargoosan jiray buu kaasi ahaa waaya dadkii sidaa isu laynayena diinta markay qaateen dabadeed waxay ku dambeeyeen dad walaalaahoo isu gurmado iscayntiyey walamaa balagat sinuhu calayhi salaam nebiga da kolkii ay gaadho cishriina sana kolkuu rasuulku labaatan jir nooday xadara xarbulfujaar waxa soo xaadiroo dhacay dagaalkii la odhan jiray xarbulfujaar xikmada lagu magacaabayna xarbina waa dagaal fujaarna waa faajirnimo hebel waa faajir haddii laguhaa maxaad u taqaan waa faajir dee xumaantu ka jibba keenay wey marka ilaa xaramkaa la isla jiiday xarbulfujaar baa lagu magacaabay dagaalkii xumaanta wahiya xarbun waa dagaal buu ahaa kaanat bayna kanaana kanaana iyo wamacahaa quraysh iyadoo qurayshi la socoto iyo wa bayna qays buu dhex maray dhinacan waxaa kasoo jeeda kanaana iyo quraysh dhinacan kalena qays labadaa qabiiluu dhex maray waa laba qabiilo iyo qays oo dhinaca ah. wa sababuhaana wuxuu ahaa annahu kaana linucmaan ibnu mundir nucmaan ibnu lmundir ninka la odhan jiray melikulcarab bilxiira waa meesha carabta ninkii kamid ahaa ee madaxda ahaa meesha xiro laydha nin gabayaanu ahaa dee aada ku arkayso shicirka iyo suugaanta carbeeda qadiimkaana ah. meesha najaf la yidhaahdo iminka ee kuufa ka ag dhow ayaa u deganaa tijaara buu lahaa yursuluhaa kula caamin sanad walba wuxuu u diri jiray ilaa suuqi cukaaba cukaaba iyo dulmajaaz iyo suuqyadaas waxay ahayn kuwo suuqyada wareegay ahaayeen suuqa wareega waa carwooyinka wareegay ahaan jira oo had iyo jeer marka muddo la joogaba lixdii bilood dhowrkii bilood ayaa mar ummadda eriyadoo dhami wixii loo baahan yahay halkaa la keenaya qiimo jabanna waa lagu iibinaya waxna waa la isku doorsanaya waxna kaash baa lagu kala qaadanaya markaase halkaa lagu kala iibsanaya wax badan oo aanad ka hesheen meelaha caadiga ah ayaad halkaa keenaysa litubaaca lahu si loogu iibiyo suuqyada ah wa kaana yursiluhaa wuu soo diri jiray alaabtiisa fii amaani rajulin nin iyada oo magan u ah amaan iyadoo nin uu ammaan siinayo ninkaasoo dii manacatin wa sharaf u saaxiiba manaca iyo sharaf manaca waa maxay difaac nin difaacina kara sharafna leh oo fii qowmihi qoladiisa sharaf kulub alaabta usoo dhiiban jir nin laga xadhig xidhan karo oo difaacna leh tolkiina tixgelinayo oo sharaf ku leh waxaasun bay qabyaaladu ka shaqaysaaye kaasuu alaabtiisa kusoo raran jiray liyujiizahaa si ugu socotiiyo ijaasadu dee waa wixii loo fuliyo loo socotiiyo fa jalasa yowma ninka nucmaan la idhaahdo ee eraaniyiinta la socda ee carbeed ee awoodda halkaa ku lahaa waxa uu fadhiistay maalin buu meel fadhiistay wa cindahu albaraa ibnu qays alkanani ninkaa magacaa la ydhaha baa la fadhiyey wa kaana wuxuu ahaa ninka magacan braad la yidhaahdaana fatikan khaliican khalacahu qawmuhu mid maga waxaasoo dhan le bu ahaa fatik dee fadkigu waxa weeyaan kala jebinta waa mid burburiyu ahaa mid wax burburiya khaliican oo markaas laga gacan taag khaliic waa waxa la siibay liitu ahaa khalacahu qawmuhu qoladiisiibaa iska soo dallacay waa l mid lasoo tufay buu ahaa maxaa loo tufee uu halkaa u tegay likarati sharihi sharkiisaa badnaa marka ereyadan carabtu ka tegayo sidaa dee shaarixuba uu kuu sheegayo tabara'a minhu qawmuhu fafaaraqahum waqadima maka uma dakala ila alciraaq wa bisababihi haajat xarbu lfujaar asaas weeyo dabeedna markii la eriyey eryadaa laga eriyey markuu maray ciraaq buu tegay halkaasuu ku biiray sharkiisaa badnaa kaasi wuu la fadhiyey maalintaa waxa labaadoo nucmaan la fadhiya waa curwatu bnu cutba alraxaal kaa labaadba isaguna meesha la fadhiya ninka lala fadhiyaana waa kaa hore magaciisa lasoo sheegay nucmaan almundir kan kale isagana uu curwo kugu sheegaya curwat curwat bnu cutba araxaal isaguna dee midi badan buu ahaa jaahiliyun min julasaai lmuluk kutubaha luqada marka aad ka eegto ama ka waramo shaksiyaadkaa hore waxay markiiba kusoo qabanayeen raggii jaahiliyadu ahaa min julasaai lmuluk dabadhilifka madaxdana u ahaan jira iyo nooca u afjaaqiyo agjoogayaashood ah labadaa nin baa kusoo ururay isagu waa sharwadeen laba sharwadeenana maalin buu la fadhi qaala markaasaa ninkii waxa uu yihi meeshaa eeraan joogay man yujiizu lii tijaarati haadihi baac mushtarigayga ayaan socodsiinaya xataa yubliqahaa cukaad ilaa suuqa cukaad la yidhaahdee maka iyo daaif udhaxeeya ee aada wax loogu kala iibsado uu gaadhsiinayo faqaala albaraad ninkaasaa waxau ihi dad iskiisa ma hubno inuu weli maan eegin xarakadiisa baraad iyo baraad mid la odhanayo ninkaasaa waxau ihi ana ujiisuhaa calaa bani kanaana qolada iyada reer bani kanaana ayaa kasoo iibin karaa oo alaabtan aan gaadhsiin karaa qoladiisii buu kasoo qoobay faqaala nucmaan ninkii tijaaradda lahaabaa wuxuu hi inamaa uriidu waxa aan anigu doonaya man yujiizuhaa cala naasi kullihim cid dadkao dhan gaadhsiisa anuu qolo qulan waxbaa ka iibinaya tijaaradda dee qolo qulan ma anfacee qolo qulan lagama faa'iido qolo qulina meel ma magaalayse aan waxaanu doonaynaa alaabtayada man yujiizuhaa cala naasi kullihim cid dadka meesha imanayoo dhan ka dee ka iibisa fa qaala curwatu kii curwo la odhan jiraa soo booday markaasaa wuxuu hi aday talacna akalbun khaliicun yujiizuhaa laka kii kalu caayay ee yidhi anigu reerkaygun kasoo iibinaya markaasaa wuxu hi aday talacna wallahi nacdad baad iska diiday buui nacdal baad iska diiday akalbun ma mid eyahoo khaliicahoo liita ayaa yujiizuhaa laka alaabtaada socodsiinaya kanu meesha fadhiyo caayay markaasaa wuxu i war ninkani waa nin saa u liito meel la ku wadi maayo oo eh, nacdal baad iska diidee bagaad a ah, bagaad u jawaabtay ana ujiizuha anigaa ku socodsiinaya alaabtaada calaa ahli shayxi waalqaysuum labadaa meeloodba min ahli najdin wa tihama <laughs> ah, dadka maaragtay waa laba xaaladood oo dadku ay ku sugnaayeen shayxa iyo qaysuum dadka labadaa ummadood eh, labadaa xaaladood dadka ku sugan ama kuwa shaa la idhaahdo kuwa soke kuwa ladan kuwa dacafada kuwa awoodale kuwa oo min ahli najdin wa tihaada iyo tihaamaduna waa gubankii oogada wallaahi waxa gubankii oogada jooga oo dhan dul iyo hoos badhe anaa gaadsiin kara buhi alaabtaada faqaala albaraad ba waxa uu yihi waa kii la deeriseeyey awa tujiisuha alaabta miyaad gaadhsiin kartaa calaa kinaana yaa curwa curwa miyaad qoladayada reer kanaana gaadhsiin kartaa alaabta bal cidda kaleed sheegtayba sheego faqaala markaasaa curwi baa wuxu uhi wacala naasi kullihim dadkao dhan baan adeergaadsiin karna alaabta ninkan alaabtiisa waanu qaadi kuwaagaad sheegtay cid walba waanu gaadhsiinayna waaya halkiibu ku aamusoo lagaga guuray ilaan had iyo jeer dagaalkas waxa haga xarbu siyaasa asalkiisu waa xarb iqtisaad maxaa maanta lala guurayo ama batrool baa la doonaya ama macdal baa la doonaya ama waxaa la doonayaa biyo intaasun baa loo socdaa maaragtay wax alla waxaa xuruub maanta ka dhacaysa dawlad waliba marka masaalixeeda lasoo farageliyo in hadii loo dagaalamayaa ma jireen dhimbiilahay daadinayso fa asarahaa arintaa wuxuu ku qarsaday fii nafsihi naftiisi ninkii balaad la odhan jire laga dulguuray naftiisu arintan ku qarsaday macnaa uu ka cadhooday wa tarabasa lahu markaasuu la sugay balaayo xataa idaa kharaja bitijaarati markii kii curwa tijaaradii la baxay ee xoolihii uu kaxeeyey cukaab ku wada iyo carab qatalahu qadran wuxuu ku dilay si ah keda iyo markaa asbuub ayuu ku dilay qadrigu markaas waxa wey ikhtiyaal ikhtiyaal buu ku dilay ah. kow intuu meel u galay buu dabeedna ka kow siiyey uma arsaluu rasuula mid waxba kan ku saliine mid bay direen <laughs> ah, waxaan uga socdaa ya laba daqiiq waxaan uga socdaa nin baa isagoo kitaab sideenan oo kale u akriyaya ayaa waxa soo fadhiistay nin aada u gar weyn oo dhar haybad la xidhan halkaa hortiisa wuu ka shakeeyo dabeedna halkaasuu is wallaahi kani meelo badanoo kolda isu kugu qabsan doonaa isagoo kaba yaro shakisan ayaa wuxuu ka warramayay meeshii buqaadii aynu soo marayneen madaxweynaha muslimiintu marka ay kooxi baxdo yursilu ilayhim rasuulan mid buu u diraa soo muslaxo oo cudurdaarkooda soo weydiiya markuu i yursilu ilayhim rasuulan madaxweynuhu rasuul buu diraya bu allahuma sal sl baark caleyh <laughs> ah. dabeedna isagiibaa wuxuu i ka soco bui geedku hoos ma laha geedku har ma lahae ka soco macnaha ninkaan ka baqaya cilmi ma lahae inoo sii wad bui casharku halkeeni ha inooga socdo waaya qisa saa u eg bay shaaficina ka wariyeen hmm. shaaficina saasoo kale isagoo kutub akriyay nin haybad noocaynkaasi u yimid oo markaasuu arkay inaanu wax badaniba ubaxsanayn markaas markii horena caguhu kasoo laabtay markaasuu yihi shaafici cagihiisa haatan hala kala baxo intuu cagii fidiyey marka cumuuman halkaasi inala nala gashe nimankii markii ay ninkii dileen rabadii ninkii eh, buraadii qoladiisi kolkay ninkii dileen ayaa uu diray cid uu u digayo qoladiisii buu digayaa